bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawawiyu raximah اllahu tacaala kitaabu الsalaati cla rasuuli اllahi sala اllahu calayhi wasalam wuxuu u kitaab yahay salligii nabiga korkiisa lagu salinayo sala allahu calayhi waalihi wasalam salliga nebiga adkaarta kuwa ugu qiimaha badan ayuu kamid yahay qiimihiisana waxaa ku tusaayo aayadda uu ku bilaabay qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi ina allaha alle iyo malaa-ikatahu malaa-igtiisa yusalluuna cala anabiyi nebiga korkiisay ku sallinayaan sida uu ilaahay ugu sallinayo waa la sheegayo waxa ay tahay hanaa'uhu calayhi waa ammaanayaa ilaahay ayb malaa-igta iyo bani aadamkuna sida ay ugu sallinayaan waxay tahay ilaahay bay waxay u weydiinayaan inuu ammaan badan oo ammaano ilaahay bay salli u weydiinayaan salliga rasuulka marka saas in lagu fasiro ma lagu fasirayo naxariis waayo ma la dhahayo ilaahay nebigiis waa u naxariistay ama waa u naxariistaa ma la dhahayo maxaa yeelay waxaa dhici karto naxariistaas muminiintaba waa helayaan wax nebiga uu la gaar yahay ma aha huwa aladii yusalii calaykum wamalaa'ikatuhu liyukrijakum min adulumaati ila nuur laakiin salliga waa wax nebigu la gaar noqday waa sharaf uu nebigu iyo khisiisa uu nebigu la gaar yahay ayb oo qeyrkiis haddii uu soo gelayana wuxuu kusoo galaa tabac maahane istiqlaal kuma imaanayan ayb yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo salluu calayhi korkiisa ku salliya wasallimuu tasliima ayb fii fadlihaa axaadiidta ku saabsan salliga fadligiisa waalamri biha iyo is-amrid la ys amray akharu min an tuxsar aktharu min an tuxsar way ka badnaan badan tahay in la koobo walaakin nushiiru waxaanu ishaaraynaa ilaa axrufin xarfo min dalika kaagaas ah waxaana saa u yeelaynaa tanbiihan baraarujin calaa maa siwaaha wixii kasoo haray aan ku baraarujino wa tabriikan barakayn lilkitaabi kitaabkii bidikriha iyada sheegideeda aan ku barakayno kitaabka oo rasuulka salligiisa meesha uu ku jira barakataan raweynaa marka kutubna culimada waa ka alifeen dadka kutubada ka alifa waxaa kamid a ismaaciil alqaadi oo culimadii salafka ka mid ahaa ayb aimada maalikiyadana ku jira waxaa kaloo wax ka alifay alimaam ibnu lqayim kitaab leeyaha jalaa l ayuu leeyahay jalaa l fii fadli salaati cala nabiyi muxamedin khayr lanaam kitaab leeyaha waxaa kaloo wax ka qoray sakhaawi alqowl lbadiic fi salaati cala alxabiib shafii ayuu qoray marka masaa-ishiisu aada iyo aaday u fara badan tahay laakiin kitaabku maadaama uu iska mukhtasar yahay waa soo koobeynaa ah buu leeyahay alimaamu nawowi raximahullah rawaynaa fi saxiixi muslimi can cabdillaahi bni camri bni alcaasi radia allahu canhuma annahu samica rasuula allahi sala allahu caleyh ali wasalama yaquul nabigoo dhahayuu maqlay man sallaa calaya qofkii korkeyga ku salliyo salaatan hal salli sala allaahu calayhi ilaahay uu ku sallinaya korkiisa bihaa salligaa uu igu salliya sababteeda cashran toban jeer ku sallinaya ilaahay ninkii hal mar nabiga ku salliya allah toban jeer ku sallinaya isagana toban naxariisood ayuu helayaa ilaahay baa sheegsheegayo ammaanayo oo malaa-igta agtooda ku ammaanayo waxyaabahaasoo dhan buu leeyahay marka lidaalika marka salliga fadligiisa ayaa xadiidkan uu tusaayo qofku haddii uu hal mar nebiga ku salliyo haddii toban jeer uu ilaahiisa ku sallinayo yani waxaa weye in la badsado marka nebiga ku sallintiisa waraweynaa fii saxiixi muslimin waxaanu ku warinay ayضا can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal man sallaa calaya waaxidat sala allahu calayhi cashraa ninkii hal mar ilaahay ku salliya toban baa ilaahay ku sallina waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal owla nnaasi dadka kuwa ugu dhowaanshaha badan bi aniga igu dhowaanshaha badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha akharuhum weeyaan kan ugu badan calaya korkeyga salaatan ku sallin kan igu sallin badan ayaa dadka igugu dhawaansho badan qaala tirmidiyu xadiidun xasan xadiidkanis waa xadiid weyn waay maalinta qiyaamaha dadku sida ay nebigooda ugu kala dhow yihiin waa say ugu kala sallin badan yihiin oo ninkii nebiga ku sallis badan agtiisu nabiga agtiisu imaana ninba ninkuu kaga sallin badan yahay rasuulka sal ll ly salam waa ugaga soo dhawaansho badan yahay xadiidkan marka culammadu waxay dhaheen dadka yaa ugu sallin badana layiri nabiga sal ly salam culammada xadiidka ugu sallin badan maxaa yeele mar walbo ay xadiid akhriyaan waxaa ku jirta qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa ku jirta mar walba marka iyaga maadaama xadiidka nebiga ay akhrinayaan oo nebigu ay ka sheekeynayaan sallintooda badan ay nabiga ku sallinay walidaalika waxaa layihi xadiidkan waa axaadiista loo daliishaday dadka dadka xadiidka nebiga akhriyo inay yihiin dadka nebiga ugu sallinta badan wabitaali xadiidka nebiga fadligiisa laga qaadana xadiidka wabitaali waxaa laga qaadanaa xadiidka nebiga fadliga uu leeyahay sidaa darteed marka xadiidka aad dhegaysanaysid ee qaala rasuulullahi la dhaho sala allahu calayhi wasalam adna dheh adiga dhegeysanayana sidaas dheh kii aqrinayana ha dhaho kitaab markaa ku qoraysid ama warqadna qor sala allahu calayhi wasalam qor ha qorin saad bis ha qorin salaana ha qorin saclamna ha qorin waxyaabahaas dadka ay kusoo gaabsadaan qalad waa maxaa yeele adiga qoraalkaas ajir baad ka helay ku dhawaaqaas ajir baad ka helaysaa oo waxaa ku kasbanaysaa inaad nebigaaga u dhowaatid rasuulka oo aakhiro loo dhawaadana wax sahlan maaha ilaahan weydiisanayna qaala tirmidiyu imaamu tirmidi waxa uu yihi wafi lbaabi can cabdiraxmaan bni cawfin wacaamir bni rabiicata wacamaar waabi طalxata waanasin waubayi bni kacbin waubay bni kacbin radia allahu canhum intaasaa nabiga ka warisay xadiidkan warawaynaa fii sunani abi daawuuda wاnnasaa-iyi wabni maajah bilasaniidi saxiixati asaniidii saxiixa ayd waxaan ugaga warinay can aws bni awsin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalama ina min afdali ayaamikum maalmihiina kuwa ugu fiican yowma aljumucati waa maalinta jumcada fa akhiruu badiya calaya aniga korkeyga min asalaati salinta xaggeeda badiya fiihi maalinka dhexdiisa aada korkeyga ku sallisaan fa ina salaatakum salaadiina macruudatun weeyaan mid la bandhigayo calaya aniga korkeygaa la iisoo bandhigayaa salaadiina waa la iisoo bandhigayaa faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wakayfa sideebaa tucradu salaatunaa salaadeenna loo bandhigaa caleyka adiga lagugu soo bandhigayaa waqad aramta adigoo baaba-ay oo baaliyoobay qofka waxay fahmsanaayeen qof markii la duugo caradii iyo aboorkii ayaa cunaaya markaasoo baaba-a marka adoo baaba-ay rasuulka ilaahi see salligeenna lagusoo lagugu soo bandhigayo dheheen arrintan marka maaha nuqsaan ay nebiga nuqsaaminayeen hadda ee cilmigooda intaan ahay markaas oo sida dadka inaanu ka duwanayn ayay u malaynayeen iyaga laakiin nebigaa u bayaaninaya in nebigu uu ka duwan yahay dadka kale ayb sida uu uga duwan yahayna waa tana ayb qaala waxauu yiri yaquulu wuxuu dhahayaa baliita adoo baaliyooba qaala waxauu yihi nebiga ina allaha alle xarama cala al dhulka wuu ka xarimay ajsaada alambiyaai ambiyadii jirkooda ilaahay dhulka wuxuu ka xarimay inay cunto nebiyaalka jirkooda marka ambiyada ilaahay jirkooda ciid ma cunto iyaga ayb ciid ma cunayso ayb marka wuxuu leeyahy aniga ma baaliyoobayo korkeyga ciid ma taabanayso ma cunayso ayb saa darteed eh, waxa aada malayseen sidaas malo ma ahan ayb marka nebigu markuu u bayaaniyey kabacdina waa qaateen iyaga ayb meeshaa marka wax nuqsaamin oo nebiga ay nuqsaaminayaan kuma jiraan ayib meeshaan marka bil asaniidi saxiixa xatidaas ayaa xoogaa war ku jiraan ayb qultu aramta bifatxi raai ra-da oo la kordhigo iskaanilmimi miimka oo la reebo fatxi ta itada oo la kordhigo almukhafafati la fududeeyey aramta qaala alkhaaabiyu asluhu armamta ayay ahayd asalkeeda armamta faxadafuu ixda miimeyni labada miim midood ayay xadfeen wahiya luqatun waa luqo oo libacdi alcarabi usugnaatay kamaa qaaluu siday dhaheen daltu afcalu kada ay dalaltu fii nadaa'iri fi nadaa'ira lidalika ayb yani waxuu ka wada aramma ayay ahayd mogta aramma faki baa lagu sameeyey armama armama sida dalla ay marka dallatna daltuna ay u dhahaan ayb ee dalaltuna ay u dhahaan dalaltu qur-aanka marka tee ku timid laakiin fakiga iyo isku qabashada qur-aanka fakigaa ku timid ayb luqada xijaazna kaasaa u badan ta kala fadaltum tafakahuuna ku timid fadaltum tafakahuun fadalaltum tafakahuun ma la dhehin mogta ya ayb fii nadaa'ira lidalika waqaala kayruhu qeyrkii waxa uu yidhi inamaa huwa aramat waaye bifatxi raa-i ra-da oo la kordhigo walmiimi lmushadadati waiskaanitaai ay aramat alcidaamu waqiila fiihi aqwaalun ukharna waa la yidhi ayb waraweynaa fii sunani abi daawuuda fii aakhiri kitaabi alxaji waxaan ku warinay fii baabi ziyaarati alqubuur bilisnaadi asaxiixi can abi hureyrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama laa tajcaluu qabrii qabrigayga haka dhiginina ciidan qabrigayga haka dhiganina meel sanadkiiba mar la yimaado ayb ciidan waxaa laga wadaa ciidda waxay u qaybsantaa ciid makaani iyo zamaani waqti gaarana ha u samaysanina ayb ayaa meeshaan hadda marka laga wadaa ood bishii sanadkiiba mar timaadaan <clears throat> qabrigayga ciid haka dhiganina haka dhiginina wasalluu calaya igu salliya aniga korkeyga ku salliya fa ina salaatakum salaadiina tabluqunii waa isoo gaaraysaa xaytu kuntum meeshaad ahaataanba meel allaale meeshaad joogtaan salligiina waa isoo gaara marka haddaad meeshaan adoo joogo nabigaaga ku sallisid nabiga waa la gaarsiinaa sala allahu caleyh waali wasalam cibaadadan marka salliga nebiga kuma xirna keliya qabrigiisa in la tago ayb salaada dhexdeeda markaa ku salinaysid masaajidka markaa gelaysid markaa ku salliso subaxii iyo galabtii adkaarteeda markaa ku darto salliga nebiga ood ku salliso oo ku jirtaaye waa la gaarsiina waxaas o dhan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka sabab aada qabrigii nebiga u aadaan ood u tiraahdaan cibaado meel kale aan layga aqbalaynaa jirto meeshii ma taallo xadiidkuna ma tusa inaan la aadi karin qabriga nebiga ma tusayo qabriga nebiga waa la aadi karaa laakiin waxaa weeyaan tabac ahaan masjidkiisii oo markau noolaayo kun salaadood salaadii lagu tukado u dhigmay ayaa loo qasdaa qabriga nebigana markaasa la aadaa ka bacdi ayb waana sidaas aimada shaaficiyada qaarkoodba sida ay qabaan sida abuu maxamed aljuweyni oo kale warawaynaa fiihi ayضa biisnaadin صaxiixi can abi hurayrata radi allahu canhu ayضa ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wali wasalama qaal maa min axadin axad ma jiro axadka oo yusalimu calaya korkeyga salaamayo ilaa radd allaahu ilaahay waa soo celiya calaya korkeygu kusoo celiyaa ruuxii ruuxdeyda xataa arudda caleyhi intaan ka radiyo saan ugaga radiyo qof haddii uu nebigu wuxuu leeyahay qof isalaamaa ma jiro ilaa alla ruuxdu iisoo celiyaa salaamta saan uga radiyo ayb salaamta nebigana ataxiyaadkay ku jirtaa assalaamu calayka ayuha nabiyu baa ku jirta baabu amri man dukira cindahu nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama bisalaati calayhi watasliimi sala allahu calayhi wasalama baabkani wuxuu u baab yahay is-amrida lays amray qofkii nebiga agtiisa lagu sheego qofkii agtiisa rasuulkii lagu sheego inuu ku saliyo in lays amray salaamana nabiga sal l slam oo markii nabiga magaciisa la sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu dhaho allahuma salli wasalim calayhi saa inuu yiraahdo waa qofkii nabiga lagu ag sheega magaciisa rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam waxa uu yidhi raqiba anfu rajulin qof sankiis ayaa caroobay oosan duleysmay dukirtu cindahu agtiisa laygu sheegay falam yusalli calaya aan igu sallinin ninkaas sankiisii waa caroobay waa duloobaya marka sankaaga carada marka la dhigo waa qof dullaysan ayb meeshaa marka amar ayaa ku hoos jira oo ah nebiga haddii magaciisa aada maqasho ama agtaada lagu sheego sala allahu calayhi wasalam inaad dhahdo ayb warawaynaa fi kitaabi bni sunniyi biisnaadin jayidin can anasin radi allahu canhu qaala anas waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man dukirtu cindahu agtiisa qofkii laygu sheegay qofkii laygu sheego falyusalli calaya ha igu salliyo fa inahu man sallaa calaya maratan qofkii mar igu salliyo sala allahu calayhi sala allahu caza wajalla calayhi biha cashran toban buu ilaahay ugu salliyaa taa darteed marka adigii nebiga xaqiisiina inaad gudato waa isku dayay maxaa yeele nebigaas khayrkan kusoo gaarsiiye xaq buu kugu leeyahay xaqiisa waa inaad ku salliso adaa haddana ku faa-iido qabo markaa hal mar ku salliso toban baa ilaahay kugu sallina adaa faa-iido ku qabo aakhira markaad tegtid rasuulka agtiisaad ahaanaysaa ayb ayb warawaynaa fiihi biisnaadin daciifin can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam man dukirtu cindahu qofkii agtiisa la igu sheegay falam yusalli caleyhi anigu <clears throat> korkeyga aan ku sallinin faqad shaqiya qofkaasi waa nasiib darsaday nasiibkiisu waa xumaaday waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can caliyin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam albakiilu qofka bakiilka ah man dukirtu cindahu qofkii agtiisa laygu sheegay waaye falam yusalli calaya aan igu sallinin yani qof bal nabigiisa uga bakaylayo ducada ka hor tuu jooga yo u duceynaya qofkaa marka ayb bakiil waa qofkii aniga agtey agtiisa la igu sheego oo la igu soo qaado oo ixasuusanin oon igu sallinin markaas qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun waraweynaahu fii kitaabi nasaa-iyi waxaanu ku warinay min riwaayati xusein bni caliyin radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama ayb qaala alimaamu abu ciisa atirmidiyu cinda hada alxadiidi yurwaa can bacdi ahli ilcilmi waxaa laga warinayaa qaala inuu yidhi idaa salla arajulu cala annabiyi sala allahu alayh waali wasalam qofka haddii uu ku salliyo nebiga maratan fi lmajlisi hal mar majliska dhexdiisa ajza'a canhu waa u gudayaa maa kaana fii dalika almajlisi fadhigaas wixii ahaaday dhexdiisa yacnii fadhigaa dhexdiisa meel baa soo fariisatay nebiga magaciisa lagu sheegay waa ku sallisay hal mar marar kalaa la sheegay waa iska aamustay halkaas mar waa kugu filan tahay sheekhan saas uu leeyahay nacam ayb alimaam abu ciisa tirmidi sidaasuu dhahaya nacam ahlucilmiga qaarkood saasaa laga wariyey buu yiri laakiin inaad mar walba ku sallisa maxay kaa dhibe ajar badan iyo darajaad badan baa ku gaaraysaa sidaas yeel haddaa hal mar dhahdana waa kugu filan tahay ayb marka salli fadligiisaan kasoo sheekayna marka sifada nabiga loogu sallinaa see waay baabu sifati salaati calaa rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga ku sallintiisa qaabkeeda ama sifadeeda caddeynteediibuu u baabihay baabkan qad qadamnaa waxaanu soo hormarinay fii kitaabi adkaari salaati salaada adkaarteeda waxaan kusoo hormarinay sifata salaati calaa rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga korkiisa sifada loogu salliyo wamaa yatacallaqu biha iyo waxa ku xiran wabayaana akmaliha wa aqaliha inta ugu yar inta ugu badan cadeynteydii ayaan kusoo sheegnay aan soo hormarinay wa amaa maa qaalahu bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen wabnu abi zayd almaalikiyi uu yihi min istixbaabi ziyaadati calaa dalika inta in laga badiyo sunanimadeeda ou sheegay wahiya ziyaadaduna waxay tahay warxam muxamedan ilaahu nabi muxamed u naxariiso waaala aala muxamedin u naxariiso fa haadihi tani bidcatun bidco waa yiri la asla lahaa wax asla malaha meeshaan fiirsahe marka yacni imaamu nawowi wuxuu leeyahay sida nabiga loogu saliyo kitaabu salaadan kusoo sheegnay adkaarta salaada allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama salayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid ilaa aakhirihi asxaabteenna qaar kamida buu yiri shaaficiyada ah iyo ibnu abi zayd almaliki ayaa waxay yidhaahdeen waxaa sunno ah in lagu daro wax lagu sii ziyaadiyo salligaas maxaa lagu ziyaadinaa marka warxam muxamedan wa aala muxamedin warxam ilaah u naxariiso in lagu daro ayb imaamu nawowi wuxuu yidhi waa bidco aan asal lahayn maxaa lama soo aroorin waxaa lagu socodsiinaa marka xadiidkii ahaa oo kula bidcatin dalaala ayb ama fa ina kula muxdathatin bidca fa hadihi bidcatun bidca weyaan laa asla lahaa asal aan lahayn haddii marka warxamtaan warxam muxamedan wa aala muxamed sidaas la yiri ninkii ka waran marka waxyaaba tiro badan la imaado loo dirsanin dadkana ku dhibo diinna u arko qofkii weliba aan sidaas dhihin yiraahdo waa qof bidci ah aimadiina sidaan sidaan ay leeyihin waqad baalaqa alimaamu abu bakr bnu lcarabiy almaalikiyu waa waxuu ku xeel dheeraaday fii kitaabihi sharxi tirmidiyi kitaabka tirmidi uu ku sharxo caaridat laxwadiya uu ku xeel dheeraaday fii inkaari dalika arrinkaas inkiridiisa wa taqdi'ati ibni abi zayd ibni abi zayd inuu taqdi'a xugmiyo fii dalika kaagaas uu ku taqdi'a xugmiyo wa tajhiili faacilihi qofkii sameeyana jaahilnimo jaahilsiintiisa yacni jaahilnimadiisa caddaynteeda ama inuu jaahilnimo ku xugmiyo ayuu ku xeel dheeraaday ayb ayb saydalaani iyo raafici iyo abu cumar ibn cabdilbar iyo ayaa sidaasoo kale iyaguna sidoo kale yiraahdeen ayb ayb warxamtaan isaga marka ibnu xajar baa waxaa laga soo raray inuu leeyahay axaadiidaa eh, soo aroortay warxamta sheegaysa laftirkeeda ayb laakiin ayb kuwaan kitaabkan taxqiijiyey xadiidkii waxay keenaan allahuma arxamnii wamuxamadan allaahuma arxamnii wamuxamadan ani maxamed ilaahu noo naxariisaa nin reebaadiya yidhi markaasuu yihi war wax weynaad yaraysay ood soo yaraysay ummadda dhan yacni ha ka xayirin naxariista ilaahay xadiidkaas marka kan iyo kaas maxaa iska galan qofku nebigu markuu duceysanayo ama nebigu u duceynayo waa dhihi karaa sidoo siyaabahaas taas maaha wax laga hadlayo ee midda laga hadlaya waxay tahay salliga in lagu soo daray ka hadlayan aimadan waaweyn allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamedan ogeyn warxam muxamedan in lagu daray yay ka hadlayaayb marka sidaan marka aimada inta ku aroortay salliga intii timid ee soo aroortay in lagu gaabiyo qaala waxa uu yiri liana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga callamanaa waxauna baray kayfiyata salaati keyfiyada loogu sallinayo caleyhi isaga korkiisa sala allahu calayhi wasalama faziyaadatu calaa dalika arrinka oo laga siyaadiyo istiqsaarun waa yaraysi ama gaabsasho la gaabsanayo liqowlihi nabiga warkiisa waistidraakun calayhi iyo ka dabatag nabiga laga dabategayo sala allahu caleyh waali wasalam wabilaahi tawfiiq faslun imaamu nawoweyne sidaan waafaqsan yahay soo ma aragtid marka faslun marka dadka gobol iyagu gabayo iyo waxyaabo ay alifeen oo salli waayo ay leeyihiin oo qaarkood laga yaabo inayba yihiin guluwi fara badan iyo qaladaad ay ku jiraan ayaa dadka ay uga dhigayaan salligii nebiga ninkii waxaas diidana waxay leeyihin rasuulka ma ku salliyo ayb salliga yaa diidi karaa ninka ninka inkiraa wuu ku gaalooba waaba aayad qur-aanaa tilmaamaysa faslun idaa sallaa cala nabiyi sala llahu alayhi wasala allahu alayhi waaalihi wasalam haddii uu nebiga ku salliyo hadduu ku salinayo nabiga falyajmacha jamciyo bayna salaati watasliimi salaada iyo tasliimka nabadgelinta ha jamciyo wasala allaahu bisi u dhihin sala allaahu calayhi una dhihin wasalamana ha ku daro walaa yaqtasir iyu ku gaabsanin calaa axadihimaa midkood calayhi salaam bis yaanu dhihin falaa yaqul ma dhahaayo yani yaanu dhihin sala allaahu calayhi faqad walaa calayhi salaamna yuuna dhihin faqad faslun <clears throat> yustaxabu waxaa la sunneeyaa liqaari ilxadiidi xadiidka midka akhrinaaya iyo waqayrihi xadiidka qeyrkiis minman fii macnaahuna ah ayb qof xadiid akrinaayo kale qofkii ah mustamligii iyo kuyaalkaas idaa dakara rasuul allahi sal allahu alayh waali wasalama ama ninka mudaakaradan sameynaya haddii nebiga uu sheego waxaa loo sunneeya an yarfaca sawtahu codkiisa kor inuu u qaado bisalaati calayhi watasliim salliga iyo tasliimta inuu codka kor ugu qaaday hoos uunan u dhihin qaala rasuulu llahi markuu yidhaha sala allahu calayhi wasalam adhaho walaa yubaaliqu mana ku xeel dheeraanaya fi rafci kor u qaadista mubaalaqatan faaxishatan ku xeel dheeraasho foolxum cirka inuu ku dhejiye ma aha wa miman nasa dadkii caddeeyey calaa rafci sawti codka koryeelistiisa kor u qaadistiisa waxaa ka mid ah alimaamu alxaafidu abuubakrin bakrin ilkhatiib albaqdaadiyu iyo waaakharuuna waqad naqaltuhu ilaa culuumi alxadiid ayaan u naqliyay buu yiri irshaadu ulaabi alxaqaa'iqa ayaan ku sheeguu leeyahy kitaabkaas waqad nasa alculamaau culimadu waxay caddeeyeen min asxaabina asxaabteenna kamida iyo wageyrihim iyo keyrkood calaa annahu yustaxabu waxaa la sunneeya an yarfaca sawtahu codkiisa inuu ku koryeelo bisalaati calaa rasuulillahi sal l salam nabiga kusalintiisa fi talbiyati talbiyada dhexdeeda wallaahu aclamu baabu istiftaaxi اducaaءi bilxamdi lilaahi tacaala wsalaati cala nabiy sala allahu alayh waalih wasalam baabkanna wuxuu u baabaya markaad ducaysanaysid inaad ku furfurato alxamdu iyo salli ilaahi waxaas si intaada dhihin alxamdu lilah horta dheh nabigaaga ku salli kabacdi markaa wixii aada alla weydiisanaysa weydiiso meelaha marka nebiga loogu salliyo oo masalliga nebiga meelaha lagu sunneeyo ayuu ka mid yahay rawaynaa fi sunani abi daawuuda wtirmidiyi wاnnasaa can fadaalata bni cubaydi radi allahu canhu qaal samica rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxau maqlay rajulan nin yadcuu fii salaatihi salaadiisa ku ducaysanayo lam yumajid illaaha tacaala alla aan weyneynin walam yusali cala nabiy nabigana aan ku salinin sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uu yihi cajila haadaa ninkaani waa degdegay uma dacaahu waa u yeeray faqaala lahu wuxuu ku yiri ow ligayrihi ama qeyrkiibu wuxuu ku yidhi idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukanaayo u ducaysanayo falyabda-a ku bilowdo bitamjidi rabbihi bitamjiidi rabbihi rabbigiis weyneyntiisa subxaanahu <clears throat> wahanaa'i calayhi wabihanaa'i calayhi ilaahay ammaantiisa rabbigii ammaantiisa uma yusallii wuxuu ku salinayaa cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiguu ku salinaya uma yadcuu bacdu waa ducaysanayaa bimaa shaa waxuu doono ayuu ku ducaysanayaa qaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yihi xadiidun xasanun saxiix ayb bacdi nusakh ayaa marka xasanka qoraya xadiidkana macnihii loo tarjamay ayuu tilmaamayaa oo marka aada ilaahay ataxiyaadkaoo kale waxaa ku jira ducooyin ducooyinka intaada gaarin horta ilaahay soo ammaan kadibna nebiga ku salli markaas duco gal waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can cumar bni اlkhadaab radia allahu canhu qaal ina adducaaa ducada mawquufun weeyaan mid la joojinayo tu la joojiyo wa beyna asamaai waalardi samada iyo dhulka dhexdooda ayaa la istaajinaya ducada laa yascadu ma koraayo minhu ducada xaggeeda xaal uu ka mid yahay shay-un waxba ma koraayaan xataa yusaliya calaa nabiy xataa tusalliya calaa nabiyika sal l slam intaad nabigaaga kaga salliso ducadii marka aan salli ku jirin cumar wuxuule meel dhexay taaganta waa laalantahay tahay oo yacni lama soo jiidin kor lama alla xaggiisa ma tegayso looma geynin qultu ajmaca alculamaau culimadu waxay ku ijmaaceen calaa istixbaabi ibtidaai ducaai ducada ku bilaabashadeeda sunanimadeeda bilxamdi lilaahi tacaala lagu bilowda iyo wathanaai amaan uma salaati calaa rasuulilahi sal l slam lagu saliyo wakadalika sidaadaasoo kale yukhtamu ducaau ducadii baa la khatimaa bihimaa xamdi iyo salli baa lagu qatimaa walaahaaru fii hada lbaabi aahaarta baabkan dhexdiisa ku suganna kahiiratun macruufatu kuwa fara badanoo la yaqaana waaye baabu salaati cala alambiyaai wa aalihim tabcan sala allahu calayhim wasalam baabu salaati salligiibuu u baab yahay cadeyntiisii cala alambiyaai ambiyada lagu saliyo nebiyaalka kale in lagu saliyo wa aalihim iyo ambiyada qoysaskooda in lagu saliyo aalka marka iyo qoysaska maxaa loogu salinana tabacan taabicnimo tabacnimo sal allahu calayhi wasalam tabac iyo asalaa kala jira tabac waxaa la yidhaahdaa markii nebiga la sheega ayaga yaa lagu dari karaa laakiin ayaga keligood in lagu salliya maya shiicada waxyaabahan ku baadiyeysan ama ku dhunsanaan ka wada waxay leeyihiin shiicadu waxay caadaysteen qaala jacfaru saadiq sala allahu calayhi wasalam qaalat faatimatu sala allahu calayha wasalam qof aalubeytka hadday wax kamidaba sheegaan kuwii dambe ama kuwii hore ha ahaadaane waxay leeyihiin waa ku sallinayaan marka aalubeytka keligood laguma salli karo laakiin markii nebiga la sheegay ayaga waa lagu dari karaa oo maxaa la dhahaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wacalaa aalihi marka markii nebiga la sheego ayaa iyaga lagu daraa salliga laakiin keligood istiqlaal in loo sheego loogu saliyo oo shicaar laga dhigto waa shicaar raafidanimo waa ibnu kathiirna macnahaasoo kaleu sheegaa aayadda tafsiirkeeda suurat laxzaab in allaha malaaikatahu markuu fasirayo aayadaas ayb marka eh, saxaabaduna waa lamid marka lagu salinaa keligood maahane waa in nebiga ay la socdaan oo maxaa la dhihi karaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa wasalam sala llahu alayhi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wasaxbihi saliga marka asxaabta marka goormaa lagu salinaa tabac ahaana loogu salinaa istiqlaal ahaan maya ajmacuu waxay ku ijmaaceen cala salaati calaa nabiyina muxamedin sala allahu alayh waali wasalam nabigeena maxamed in lagu saliyo wakadalika sidaadaasoo kale ajmaca man yuctadu bihi dadka ijmaacooda ama khilaafkooda la tirsadaana waxay ku ijmaaceen calaa jawaasiha banaanaanshadeeda waisticbaabiha sunanimadeeda calaa saa'iri alambiyaai ambiyada inta soo hartay walmalaa malaaigta istiqlaalan in loogu salliyo malaa-igta keligood waa lagu sallin karaa ambiyada kale keligood waa lagu sallin karaa sala allahu calaa muusa waa la dhihi karaa ayb wa amaa kayru lambiyaai ambiyada keyrkood laakiin wixii aan nebi ahayn keligii ma lagu sallin karaan istiqlaal ahaan faljumhuuru culimmada badankood calaa annahu laa yusallaa calayhim lagu sallin maa ibtida-an bilaabashada hore falaa yuqaalu lama dhahayo abuubakrin sala allahu calayhi ma la dhahayo bilaabashada horuu diiday laakiin haddii nabiga lagu bilaabo abuubakarna lagu daro lagu daro oo nabiga la raaciyo laa ba-sa taas tabac ahaan wakhtulifa fii hada lmanci mancigaani waa laysku khilaafay faqaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen huwa xaraamun waaba xaaraamay dhaheen qaarkood wa qaala akharuhum asxaabteenna badankoodna waxay dhaheen makruuhun waa mid la karaahiysta karaahata tanziihin wadahaba kathiirun in badan oo minhum iyaga ka midana waxay ku tageen ilaa annahu khilaafu lowlaa wax laga fiican yahay inuu yahay walaysa makruuhanna ma aha wasaxiixu ladii calayhi lakharuun sida saxiixa ah waxa saxiixa ah oo culimmada badankood ay ku taagan yihiinna waxaa weyaan annahu makruuhun inuu yahay karaahata tanziihin liannahu maxaa yeelay shicaaru ahlilbidac bidaca calaamadooda ayuu noqday waqad nuhiinaa waana nalaga reebay can shicaarihim ahlu bidaca wixii calaamad u ah anaga inaan yeelna waa nalaga reebay waxa ahlubidaca calaamada ah oo nalaga reebay waa waxaan sunno kusoo aroorin laakiin ninkii ahlu bidcada ahaa hadduu sunno ku dhaqmay asaga kawaran halkoo sunnou ku dhaqmay ma waxaa leedaha aniga waa ka tegaa sunnadaas maadaama ahlu bidac shicaar ay u tahay maya maya maya sunnada nebiga cidna looga tegi maayo walidaalika dad badanaa iska sameeya qaar badan baa arkaysaa warmaradan maxaa dhulka ugu jiiday haddaad tiraahda oo anqowga uga hoos marisa ma ogido inay sunno kusoo aroortay niman bidca aha sameeya kuleeyahy waxaasoo kale maaha wax laga hadlayo maxaa yeele maradii kor in loo qaatay rasuulkii bay ka sugnaatay hebelaa sameeyey maa looga tega marka gaal hadduu sameeya xataa ma looga tegayo sunnada nebiga sal l slam wlmakruuhu makruuhuna huwa maa waayo warada fiihi oo kusoo aroora nahyun maqsuudun wixii nahyi maqsuuda oo kusoo arooray qaala asxaab marka ahlu bidaca laftirkooda de wax aan nas loo haynin in lagu khilaafaa waa midda marka in lagu khilaafaa yani waxaa dhici karto inay noqoto intaan kasii adkaataba qaala asxaabuna walmuctamadu fii dalika waxa la cuskado kaagaas ana salaata salaadii saarad waxay noqotay maksuusatan mid loo gaar yeelay mid la gaar yeela fii lisaani salafi salafka carabkooda bilambiyaai salawaatullahi ullahi wasalaamuhu calayhim kamaa ana qowlanaa sida qowlkeena caza wajalla makhsuusun billaahi subxaanahu watacaala alla wax loogu gaar yeela ay u tahay fa kamaa laa yuqaalu sidaan loo dhehaynin muxamedun casa wajalla sidaan loo dhehaynin wain kaana nebigu haba ahaada casiizan jaliilan haba ahaada mid casiiz oo jaliil oo weyn laa yuqaalu lama dhahayo sidoo kale abuubakrin ow caliyun sala allahu calayhima la dhahayo wain kaana macnaahu saxiixan macnihiisa inkastou saxiix yahay haddaa abubakar ilaahay u weydiisid naxariis macno xun ma aha laakiin nebigay u noqotay calaamad lagu gaar yeelo watafaquu waxay isku waafaqeen calaa jawaasi jacli kayri alambiyaai ambiyada keyrkood in laga yeelo ka yeelistooda banaanaanshadeeda tabacan in laga dhigo kuwa raacsan tabac looga dhigo lahum ambiyadii fi salaati xag salinta loogaga dhigo fayuqaalu waxaa la dhahay allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamadi waasxaabihi waaswaajihi waduriyatihi wa tubaacihi waa tabc marka nebi muxamede la raaciye lilaxaadiidi saxiixati axaadiidta saxiixa fii dalika kaaga kusoo aroortay darteed waqad umirnaa bihi waana nala faray fi tashahudi ataxiyaadkiiyana lagu farayba walam yazal isalafu salafkiina ma aynan ka zuulin caleyhi kaa korkiisa inay yihiin khaarija salaati aydan salaada khaarijkeeda yani salaadii dhexdeedii tashahudkiibaa waxaanu lagu baray salaadii dhexdeedii tashahudkiiba waxaanu lagu baray in nebiga iyo xaasaskiisa iyo asxaabtiisa iyo aalkiisa inaan ku salino salafkiina kama zuulin khaarija salaadna inay ku dhahaan faslun hawa ama salaamu dhe salaantii faqaala shaykhu abuu muxamedin iljuweyniyu min asxaabina wahuwa fii macna salaati salaadii macnaheedii huwa fii macna salaati salliga macnihiisii falaa yustacmalu la isticmaali maayo fi lghaaibi aaib walaa yufradu bihi mana la keli yeelayo hayrulambiyaa ambiyada keyrkood lagu gaar yeeli maayo calayhi salaamta xataa salaamtu taasay la tahay falaa yuqaalu ma la dhahay caliyun calayhi salaam ayb ayb wa sawaaun waxaa jina fii hada kan alaxyaau iyo walamwaatu dadka dhintay iyo kuwa nool kuwa nool iyo kuwa dhintay wa ama alxaadiru midka joogo fa bihi waa lagula khitaabaya fa yuqaalu waxaa la dhahayaa salaamun calayka aw salaamun calaykum aw assalaamu calayka wacalaykum asalaamu calayka baa la dhahaya ama assalaamu calaykum hada mujmacun calayhi weyaan wasayatii idaaxuhu fii abwaabihi in shaa allahu tacaala yani falaa yustacmalu salaantii lama isticmaalayo fi qaa wuxuu ka wadaa qof maqan calayhi salaam ima la dhahayo laakiin qof kula joogo inaad assalaamu calaykum dhahdo sunno waata iyada faslun yustaxabu waxaa la sunneeya ataradii raalli ahaansho in loo weydiiyo wataraxumi taraxum naxariis in loo weydiiyo cala saxaabati saxaabada iyo wataabiciina iyo faman bacdahum min alculamaai waalcubaadi ah wa saa'iri alakhyaari akhyaar intoodii kale soo hartay fayuqaalu waxaa la dhahayaa radia allahu canhu ow raximahullah ayaa la dhahayaa wanaxwu dalika iyo wixii lamida ah. wa amaa maa qaalahu bacdu lculamaai waxay dhaheen ina qowlahu radia allaahu canhu maqsuusun bisaxaabati baa lagu gaar yeelay saxaabada wayuqaalu fii keyrihim keyrkoodna raximahu llah ayaa la dhahayaa faqad falaysa kamaa qaala siduu u yidhi ma aha walaa yuwaafaqu caleyhi laguna waafaqi maayo bal isaxiixu sida saxiixa ah alladii calayhi ljumhuuru jumhuurka korkiisa ay yihiin istixbaabuhu waa sunanimadiisa oo qofaan saxaabi ahayn radia allahu canhu waa dhihi kartaa wa dalaa-iluhu dalaa-ishiisa akthar way ka badnaansha badantaa min an tuxsara in la koobo fa in kaana almadkuuru qofka madkuurkii a la sheegay saxaabiyan haddii uu yahay ibna saxaabiyin saxaabi saxaabi dhalay hadduu yahay qaala wuxuu dhahayaa qaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yihi radia allaahu canhumaa radia allaahu canhumaa haddiiba mar isagana uu saxaabi yahay aabihiina saxaabi yahay lana sheegay magaca aabihiisna la xusay oo hadda fiiri ibnu cumar baa leeyay ibnu waa isaga inankii waa isaga waa la sheegay cumar oo aabihii ahaana meeshaas waa lagu sheegay marka canhumaa la imaam laakiin haddii la yiraha ka waran can cabdillaahi bes oo cumar magaciisaba aan la sheegin radia allaahu canhu lela dhahaa markaas wakada bnu cabaasin wabnu zubayri wabnu jacfarin wausaamat bnu zayd usaamana waa la sheegay zaydna waa la sheegay wanaxwuhum liyashmalahu si uu u shamliyo isaga iyo abaahu aabihi jamiican dhammaantood faslun fain qiila haddii la yidhaahdo idaa dukira luqmaanu luqmaan haddii la sheego wamaryamu iyo maryam hal yusallaa calayhima ma lagu sallinaya kal ambiyaa-i kale am yutaradaa ama waa ride raalli ahaansha ilaahay loo weydiiya ka saxaabati iyo wal wliyaai kale saxaabada iyo kale am yaquulu ma waxaa la dhahayaa calayhima asalaam calayhima asalaam faljawaabu jawaabta waxaa weeyaan ana aljamaahiira culimada badankood jamaahiirta min alculamaa ee ka mid a ah, calaa anahumaa labadoodaa laysaa nebiyeyni maryam iyo luqmaan inayna nebi ahayn ayay culimada badankood ku tageen waqad shada waxaa shaadi noqday man qaala qofkii yiri nebiyaani humaa nebiyaani waa laba nebi walaltifaata milicsina ilayhi warkiisa xaggiisa ma ahaanin la milicsan maayo walaa tacriija calayhi ku leexasho warkiisa lagu leexdaana ma ahaanin korkiisa waqad awdaxtu waan cadeeyey dalika kaagaasi fii kitaabi tahdiibi alasmaa'i walluqaat ayaan ku cadeeyey buyiri faidaa curifa dalika kaa haddii la gartay faqad qaala bacdu lculamaai waxay yidhaahdeen kalaaman hadal yufhamu minhu laga fahmaayo annahu yaquulu wuxuu dhahayaa qaala luqmaanu ow maryamu sala allahu cala alanbiyaai wacalayhi ow wacalayha wasalam marka haddii maadaama laysu khilaafsan yahay si xooga badanna inaysan nebi ahayn ay yihiin labadooda luqmaan iyo markii la sheego ambiyadii baa lagu sallinaa iyagana tabaca looga dhigaa sala allahu cala alambiyaai baa la dhahayaa wacalayhi luqmaan ow calayha ama cale maryam korkeeda marka tabacay noqonayaan marka istiqlaal ma aha qaala waxa uu yihi liannahumaa maxaa yeelay yartaficaani can xaali man axad xaalkii way ka kor noqonayaan yuqaalu la dhahay radia allahu canhu waa ka kormarsan yihiin limaa fi lqur'aani alcasiizi waxa ku sugan oo mimaa yarfacuhumaa waxa iyaga kor u qaadaya ah ayb oo wuxuu leeyahay radia allahu canhu dadka la dhahaa way ka koreeyaan ayaga saa darteed marka in salli lagu gaar yeelana ma ahno maxaa yeel nebiyaal ma aha marka see la yeela nebiyaashii ha lagu salliya iyagana ha lagu qabta marka ayb saasuu yiri ka waladii araahu sidaan arkayo yiri imaamu nawowi ana hada kani laa ba'sa bihi wax dhiba ma laha wa ana alarjaxa ka raajixnimada badanna an yuqaala inuu yidhah radia allaahu canhu aw canhaaba in layska dhaho lianna hada kan maxaa martabatu kayr ilambiyaai ambiyada qeyrkood martabada ay leeyihiin walam yahbut ma sugnaanin kownuhumaa ahaanshadooda nebiyeyni ay ahaadeenna ma sugnaanin waqad naqala imaam lxarameyn wuxuu soo naqliyey ijmaaca alculamaa'i culimada ijmaacoodii buu soo naqliyey cala ana maryama maryama laysat nebiyatan nebi inaynan ahayn dakarahu fi lirshaad buu ku sheegay walow qaala haddii uu yiraahdo calayhi salaam ow calayhi asalaam fadaahiru annahu laa ba'sa bihi wallahu aclamu wsal اllah wslm cla nabiyina mxamedi wcla alih wasxaabih